dhulkayaga nagawdhimanayne asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye gidigii soomaalay galab wanaagsangudahan idaacadda kulmiye goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsan alaab wanaagsangudahiyo dibadda guudahaan dadkeena gidigin ku noolog gebi ahaantiin galab wanaagsangudahiyo dibadda guudahaan dadkeena gidigin ku noolog gebi ahaantiin galab wanaagsan waa tahay saaxiibayaal mar kale galab wanaagsan ismaqal wanaagsan barnaamijka galab wanaagsan waa maalinimo sabti ah waa maalinta koowaad iyo toddobaadka afarta bisha saddexaad sanad waa saddex afarta bishii saddexaad sanada laba kun saddex iyo labaatan barnaamijka galab wanaagsan aalaaba waxaad ku maqashaan kaalimaha sugaanta haddii ay ahaan lahaayeen kuwii hore kuwii dhexe kuwii dambe kelikeligii lamaanaha sidoo kale waxaad ku maqashaan sheekadii xiisaha lahayd ee xurmad daran iyo xariir dumar waxyaabo kaloo badan oo badan badan badan oon idin heena idinsii qarinaynaa wadajir deeqii ifraaxa soo saaray isla deeqii ifraaxa idinla socodsiinaya soo dhowaada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 waayahay waa dhowaahay afraax aada u mahadsan tahay mm. saaxiibadan dhegeysanaya qiimaha le waxaan leeyahay galab qurux badan galabtanaad galabta waxaa moodaa farxad in maaragtay alla tartaroy maana <laughs> waa uga dhici doonaa adigii saaxiibada dhammaantiin aa idin sheegaya kowdhe <laughs> balse marka hore barnaamijka intaan u gudagelinaad iyo aad ma adiga mise anigaa soo qabtay <laughs> galabta waxaa leedahay galabtaada waaye waa kuu cimaamaday adiga la qaado soo waayahay waxaan soo qabanayaa hees ay ku luuqayso fanaanada codka macaan canab indhadeeq kaan ku dhaatow ha iga dheeraan aal yirahdaa hayga dheeraan ilaa dhimashada aan mhm. isdhaxalne hayga dheeraan <laughs> farintis way gaarta <laughs> soo maaha <laughs> wax ka dhiman deeqaay ma jirto farintaas waa gaartaa leedahay mhm. laakiin fariinta oo macnaha aan diraayo laisoo jawaabin maxaa fariimaha adila isweydiiya sidee maya fariin laisoo jawaaba ma jirto aniga fariintan waa dirtaale miya may wakiila ah waa dirtaale may wakiila ah wahe Ah. Ah, ah. <laughs> galab kasta eh. hadalka marun baxay mogtahay waan iisoo jawaabi layaha tiri maya eh, maya fariin aniga aan macnaha dirsaday haddee taa maaragtay waa liisoo jawaabi lahay moho marka fariin aan laga soo jawaabeyn <laughs> waxaa meeshas kaaga cad eh, inaan qofna fariin u diroon waa xeeladeysanaysaa <laughs> koo dheh ma jirto waxaas balse waxaan leenahay galabta sheekada kama dambeysa taagintahe deeqa usoo jawaab waayahay eh, barnaamijkawanaagsanhimiisii hore ayaan ku guda jirnaa wlibadaafur aheyd mm-hmm. galab wanaagsan fanaanada codka macaan mm-hmm. canabin ayaa ku luuqeynaysay saaxiibada waxaan leenahay galab qurux badan kafee cab wanaagsan shaah cab wanaagsan qof walba haddii qofkii biyo cabaayo kii maaragtaay timir iyo eh, eh, mm-hmm. daangidaanga iska cunaayo waxaan leenahay kii fadhigiisa nagu dhagaysanayo waxaan leenahay intaba galab wanaagsan ayaan leenahay deeqaay kaalmihii dhex maadaama aad soo qabate mhm. anina markan waxaan soo qabanayaa ah. kuwii hore waxayna soo qabanayaa xaliimo khaliif magool mhm. iyo maxamed salamaan tube hees ay ku wada luqeeyaan

qalbiga dacmi waa mudaamudaamudaamu midkanaad leeday waxaan kaga maqanay meel leer ma joogin muraadkayga muraadkayga gaarka

waamargioo kale marba meel u jiidme mm-hmm. qofna si u yiri qofna si mm-hmm. aad iyo aad ereyada waxaa kamid ahaa adna inaad masuul tahay maankaaga gelisaa waxaa mm-hmm. ah, moodaa ereye ammaana marka ifraaxay fariintaas waxaan leeyahay galabta gaartaysi <laughs> ma ahan eh, heesaha horta dadka maaragtay qaar waxay u haystaan esa markay fanaaniinta ay qaadayaan fanaanka isaga inay ka turjumayso kale bulshada ayay ka turjumaysaa waxaa laga yaabaa dhacdada ha marka mm-hmm. eh, way dhacdaa intaba mm-hmm. laakiin galabta tan waxaa moodaa in adiga caadi maaragtaysomaan way kaa gaartay fariintaas <laughs> waxaan leen yaa ku luqeynaya hestan waxaa ku luqeynaya xaliim khaliif magool ilaahay u naxariistaa iyo tubeec aad iyo aad waxaa isla eh, soo gaarnay deeqa mm-hmm. xilligii aan wada dhegeysan sheekadeeni xiisaha lahayd ee xurmo daran iyo xariir dumar balse markan waxaa ka horeeya qadar xaysiis wanaagsan dhegaystayaal meel walbaad joogtaan kuna soo dhowaada sheekadeenni xurmadaran iyo xariir dumar qaybtii soddonaad war ninkii cabdullah halku ka dhacay waban yaabanaybe war nin ninkaas haba tagaba eh laakiin aniga dambaabay gu jirtee du tagae malaa ninkii far iyo suul baa lagu qaatay yaa kaas isagoo nool muu maqnaadayn waakid yaa talo maxaan yeelaa yaa aniga lacag baaba halkaa iga baaqanaysee ayadana dee saasuma lagu sheega hallee ninkii waan waayey ariga abalsee eega meesha halkanan gaadhay waan soo noqonaya imankaan soo laabanayaa marka gol hadday taasi dhacday dee sumaya anaabay gooniyii noqonaysaae bal cabdaloo ninkii cabdaloo la waayey yaa oo cidhibta ku dhuftay war waxuu hala weyna yaa ana aqaano goorta raadinayo markaan sumeeye guursado yaa isagu marka hadduu doono ha soo baxo allo ah, kan gurigii gabadhu yaa jooga wow yaa jooga waa la joogaa yaa waaye soogal waa anigii allah waa wiilkii hadda ka hor lacagta i siiyey soo dhowow waan dhowahay waran xaaladaha ka waran alxamdulilah aadan u fiicanahay soo dhowow biyocab guriga gurigaaga waa qorshihii ma soo dhamaaday maanta waxaan u malaynayaa inaad lacagtii intii dhimanayd oo aad hadda ka hor ii ballanqaada aad ii wadid bal soo dhawow aadaan u faraxsanahay ma kula socdaa ninkii hadda ka aa ii sheegi jirta oo aan sirayni ama khiyaamaynayn alla madaa warbahaya na ninkii waxaan ku idhi bal hortai suga aan fadhiistay naftiba hayso aan soo xiiqo meel fog baan ka imide biicaabay soo fadhiisa maxaa war ii haysaa waraan ku farxma ii warta waxaan ku idhi mid kasii daran ood farxdaan ku haynaa ila dhigayso waxaan ku idhi ninkii mm far iyo suul lagu qaato ninkii maba sidii aad ogeyd ma garanaysaa haye de adugu saaxiib fiican mid hadda ka inaan khiyaama ku heshiin siaa waxu jiraan walaal ninkaasi waxaan ku idhi mm. kolba dhinacba isu rurg badanyo mm. imaka araggiisiba on la ahayo waaya ninkii haddaa weyse mm. maxaa qorsho ah ile waaba weyda meeluu ka baxo mataqaanida maxaa qorsho ah? ah horta waxaan ku leeyahay inaadee waxbaa dhacay yaa wixii dhacayna aduguna maad samayne lamaad samayne waa wax dhinaca alla ka yimi oo haddana waxay leedaha lacagtii aan ku heshiina oo barkii ii harsanaa waxba kama jiraan maya imaka intaan qaado haye ma garatay haye intan aragtaa ah, qaado intay ku heshiinina ma aha male waxaan kuui intan horta sii qaado wastama socotaaye sina u dhacda dee waan kaasii tegay imakee de bal khayr bay noqon doontaaye balsaa ogow aadna raalliiga ahaw waan sii tegayaaye haye walaal nabadgelyo maasha allah maasha allah sumayo haye maasha alla gabartaydii sumayo qadada horta wixii o dhan ma diyaarisa hooy macaan hana caabina asalaatidii cabitaankii wixii o dhan ma diyaarisay maasha allah sab wax ka fiicana ah, imaanoye maanta wax ka fiican ah, aniga farxadda adduunkeeba ii tahaba aniga dhan inaa dhulka joogo inaa kor joogo waraa wiilkeyga maanta aad u socodka reexey waxaa isku soo shubtay waxaa waaye cawadheere waa ninka hadduu soo korya hadduu soo korya taas waxaaba ka daranba markay ay yimaadiin gabdhaha lay keeno horta saabirow gacanta madwelka geli rabtaa intaan gabdhaha lasoo dhaweyn warniyaho nin weynaa tahay gabaraa kalis gurigaaga hadaa joogta martiyaa ku imaanose gacanta maxaa usoo taagtawarniyaw saa kuu darbe goonimaa u qadayaysi si wada jira u wada qadaynayna si wada jira u qadaynayna waayo laba gabdhooda imaanayso gacanta horeynina tartiiba hal gabar dhaha horta ee qadada hooyo hal gabar imaanayso gabadha kal maqribka ani ka dhige tee gabadha kale waxa iigu muhiimsanayba waa taad waxa iigu muhiimsanayba waa taade hooyo waxaa jiro eh, cilad yaraa jiro meel baa degdeg loogu yeero shir horta ah. warkaan kala hadlin ilmahaygu u kaadi bal samay ii kaadi war adiga aamis anoo idin ku hada hadlin meel degdega ah loogu yeeri shir ah marka hadda iisoqolahayaaday la shaqaysaa nin kala mashquul leh waa isagana markuu sheegin ajnabi leh hadda oo meesha ka sheega marba hadda mashquul ah oo shil ku jirto maalinta arooskana waxaan ka baqahay hooy gabar wax barataa fiican soomaalia ilmaaga hooyadooda halka mar loo heeliyo waa marka hooyadood aad guursanayso saabir waxaa lagaa rabaa boogow kaawenya mar kastoo inaad eh, inaad hadallada lidiga ku ah inaad ka dhaaftid waay qofka waa bini aadan danaa ah, qabsan karta ah, laakiin mar kale may ku ballamisa maqribkay ho imaanninkan karkar waayba asage dhaafayaroon in ugu ceebaa kabaqaa gabadha ninkan waa fawda badan yaha mogtaha gabadhan inuu bar garanaya laga yaabaa maya maqribka le waa wax isbedel ma jiraan kuleeso ku shuba ama cajiin qasa idinka idin taalaa maqribkii ku dalagalamuhiimadagabadha baahi ma hayso badar inay cunto tarbiyey si fiicanoo idiin soo koriyo hooyadiina ahay marka inaad waxaan rabaa in aad si fiican maxaa la yidhahda martida aad si fiican usoo dhaweysa aad nisku booqbooqina warka aad kalishin fawdada niskadhaaf saabir adiga waa ku oga wiilka iga fawdaynin maanta hadday imaada gabartuu sheegaa dowkeen waxaan buu filay inuu yidhaa saalaxna maanta waa loo gembi inuu yidhaha makabaqa xaad diyaara aray ma soo socotayaa la hadloosaa ilaahay xabad nooma keena xabad waa laga duceysan jiray gabirtidhe gabirti ah, ma soo socoto yaa doonaya mug hadda adiga haye doon he waayahe marka idinkuna adiga ma hubta gabarta maqribka maaha haye haye dhib mal may waa jooga qolkan ku jira qolkan ku jira aniga eh, ma baxaay markay gabadha dumaashadii la banaanbaxaya magaalada haye waay hey baby habiibi haa xabiib waa soo dhaqsatee haa daadoo iisoo socda maa aadoo mahadsantahay aqee hooyay walaahi inaan guri taga waa ka dhararooyay aboow abarto nabad nabad horta markii ugu horreysa guriga imaato amoo haa hadda ka hor albaabka lees istaaga waa ka laabta laakiin no sumayaa wax ka soo doonta markaas maya baa tahay goras kale waxa ka sheegaynaa maanta saa u faraxsanaale mugtahay nagey ana xataa waa faraxsanaa weyna jooga isnoo ku baraya weyna ku sheegay ha mar kasta abooba saasa ay dhehays jooga ha inaa barto aniga waa rabaaye marka maanta noo ku baraa hooyo ku baraa familka dhan joogaan isaga le arooskiisa le horumarinayna aan adigana ku xignaa soo gal ya haye haye haye jirdinkasmaarta Ah, cidlo intay hata hadda qolkan geenoo dadka ay arkeen waxbsan wayaaheen ceeb waa walaa habareer caadi habaryar adii jira meeshaas ma jidaa ah. sumeeya ah, meeshaas waayn waa fiicana walaahsoo dhawo soo gudub qolka fadhiga soo gal hooyo waxaa imaadee dumaashi maasha allah alla sida loo qurux badan yahalle walaahi tan hooyadeed i raacdo maasha allah ilaahow wanaageeda iyo ay yeelataan ii waran gabartayda see tahay see tahoy fiicanta caafimaadka cidda say sadhow sadhow sagar sagar sagar sagar sagar saabrin see tahay waa aqan gabar fadhiido mulug aan aqaan jireen waa isaqaanaa diris leenahabe maasha allah maasha allah maasha allah farxad farxad lagu dhuftay abu cabitaanka waa keenay midka adirka shaaxitaa waa keenay inkastoo kuleel wajir shaaxa ajabshaa waryaa gabartaygadhibaya ah, gabartagadhi gabartayda waa moogdo macaan waxaa rabta yacab waxaa agteeda soo fadhiisa kasoo farta kan dhiblo waayo kaa dhiman inta isoo fadhiiso anta kaasakan walaa saabiro qof iyo kaa celi awal iskoolku ay u dhibi jirta laakiin hadda habaryara iyo kaa celinaysa haddaan ka goyaa wuxuu kugu dhibi jira hadda kadib anaa ka goyaan kudha hadda kadib ad lee dhibaysaan kudha anna waa kula dhiba waryaa gabartaygadhibi <laughs> gabartaygadhibi haye abowaac walaalkiiska weyna jooga ma ogtaa asigane waxaan ku iri ya goordhow aruusiraba gabirtayde marka maalin horaata idinkoo xagga fadhiya maaragta marka intixaanku markuu socday maalin aan idin arkay idinkoo meel wada jooga iga arka waa gabar kale xataa lama hadali adaan ku arkay adoon kula rabo waxaa la yidhi waxaa taqaana gurso waxaa taqaanay dhalaane saabir waa walaalka iskoolad isla dhiganaysiin dugsi qur-aanaad isla dhigan jirteen dirisaa tihiin waana ogta waa iska kaftan badan yahay waa dhib badan mag sidiisa kale waa malab iyo dahabaan ku dhahay maasha allah adigana cid fiicanaa kasoo jeedaa ilaah ilaahay ina heeso kiin kaso ducadaydaad qabteen niyo horta indha xanuun waa dareemaya okiyaalkan soo qaadanaymaya si fiican wejigeeda arkaaqolka mugdi mugdi waano dheerkama shida soo galnaa ma soo galnaa soogala soogala saalax iyo soogala iyo saabir soogala saalax wiilka ka weynaa ah waa ma ogta wiilka cudurkayga waaye ya hay saalaxow iska baraya dimaanshada saabirin watana ya maxaa ku dhacay saalax saalax hooya maxaa ku dhacay hadalno maxaa ku dhacay barashada saddex gabadh gabadha hadal waa gabadhii oo walaasaabirin isla shaan halkaas haynoo joogto qaybtii soddonaad ee sheekadeenna xurmadaran iyo xariir dumar intaan ku kulmi doono qaybta xigta nabadgelyo saaxiibayaal aan intaasi kaga nimaadno sheekadii xiisaha lahayd xurmo daran iyo xariir dumar oo qeyb aada u xiiso badan hadda mariisa galabta aada iyo aad qeyb barnaamijkeenii qaybihiisii dhexe ayaan isla maraynaa aada iyo aad markaan waxaan jeclaan lahaa anaga iyo saaxiibadaba mhm. inaan dhinaca iyo kaalimaha sugaanta mhm. kusoo yara nasano waa tahay dhanka kaalimaha suugaanta ayaan jalaacaynaa mhm. waxaanoo soo qabanayaa hees ay ku wadluuqeeyaan qoomaal iyo kaltumbacaado waaya ahayn nolosha meelan qabto qudhaada ku doorsada miyay qalbiyay jirtaa miyay qalbiyay jirtaa khadareebiyo qafnigu ina kala kaxayn nolosha meelaan qabto qudhaaga ku doorsada miyay qalbiyay jirtaa miyay qalbiyay jirtaa halkii fadhiyay markay qooracsadeen quruxdii nebi yuusuf qisadii nebi yuusuf ha iyo suneekha wixii qabsaday boqolka dumarkii fadhiyay markay qooracsadeen quruxdii nebi yuusuf dhigay faraha waa kuwii qurquho haddeeraanna qaabadi qaabkoodii baanahay siduu qawiluhu ka dhigay faraha waa kuwii qurquho haddeeraanna qaabadi qaabkoodii baanahay

qalbigow jirta miyay qalbigow jirta qorshe ka galo adigu qabo aad kolaan cidiyaha ku qudu haddii qorshe ka galo adigu qabo aad kolaan cidiyaha ku qudu toobaya naftaa kugu qanacdayo adaa qaradaha arlada gacalo kaa qaayibi adaa qaradaha arlada gacalo kaa qaayibi qareebiyo qafnigu ina kala kaxayn nolosha meelan qabto mudhaada ku doorsada miyay qalbiyay jirtaa miyay qalbiyay jirtaa ina kala kaxay nolosha meelaan qabtiyo haddaan qabri ina kala kaxayn mm-hmm. waayahay sinabo wuxuu kaloo yidhi haddii mm. buuro soo qodla iraa xataa adiyayga mm. maan ku qoday waa soo qodi lahaa abo abo ma lahubaayo warkaas baldeeqaay <laughs> heesta ayaa ku luqeynaya waxaa ku luqeynaya kalsoon bacaado iyo qoomaal sheekadan maaragta deeqaay mm. hadda heesta aan dhegeysanayna jaceelay ahayd jaceelay ahayd balse qisaa daba taalo qisaa daba taalo mm-hmm. oo maxay hetooba isleedahay markaan jaceylka kasii mm-hmm. fogow haddana waxaa waaye qabri haddaan ina kala kaxeynin marmar mm-hmm. been bay noqotaa <laughs> dalka masar waxaa ka dhacday haddii qiso yaraan soo koobno gabarii wiil isku doonaa oo xiriir jecel ka dhexeeyay oo weliba isku doonaa oo aada isku jeclaa ayaa maalin safar ay galeen safar markay galeen wadadii ay waxaa u gashay burcad xabado ay kusoo rideen Mm. gabadhiyaa marka isku dhigtay xabadihii xabadihii lasoo riday gabadhaa isku dhigtay gabadhaa isku dhigtay mm-hmm. dhaawaci ugu badnaa ayaduu soo gaaray marka mm-hmm. wiilkii dhaawac fudud ayaa soo gaaray mm-hmm. haddii istaalkii la geeyey gabadhii oo maxaytooda la dabiibay gabadha waxaa la ogaaday inay indhaha beeshe xabadaha gaaro xoogooda awgeed madaxa kaga dhacay kaaga sii darane dhaawacan xag rabiya uga imaadee mhm. dhaawaca kale oo kusii dhacayaa waxay tahay mhm. wiilkay u dooneed inuu yiri mhm. aniga naag naafa ah, ah ma doonayo aad iyo aad weliba gabadha waxaa tiri dhaawaca aniga isoo gaaray ee maaragtay igu dhacay waxaa igala xanuun badan hadalka uu igu yiri oo ah gabadh aragga naafa ka ah ma doonayo Mm, waa aada u xanuun badan tahay waxaan eh, leenahay u booga dhayo laakiin eh, ma laga yaaba eh. haddii saasoo kale ilaahay naguma qabtay inaa maxay toodo booska adiga isku dhigto Ah, isku dhigtaa gabadhan mhm. hadda ma mhm, aragta mm. waxaa la gaabi hadii booskeeda tagnaa laheyd mm. in dhaawac ugu badan isiga uu soo gaaro ah, balse nafteeda ay u hurto ayada ayaa isku dhigtay ah, qofkii naftii loo horay mhm. eh, ma dareemin asagana ma noqon qofkii yani eh, kasoo bixi lahay markaasoo eh, kale naftii loo horay jaceylka maxaa ka aaminaysaa maya kama aamin baxayo dadki isku mid maaha waa hal qof waay moogtaa ma mateli karo marka dunida o dhan ma mateli karo ma mateli karo laakiin caalamkii oo dhan ayuu qabsaday caalamkii oo dhan wayuu qabsaday mm-hmm. marka arrinkaas waa arrin aada u xanuun badan arrimaha noocan oo kalea ah way dhacdaa marka mm-hmm. Eh, inta ay ku dhacdo waxaan leeyahay ilaahi ha wada boogadhayo mm-hmm. eh, mar walbane qofka aad maaragtahay xiriir wadaag aad tihiin ama qofka aad isjeceshihiin mm-hmm. wax yaroo maaragtahay qadar ilaahay ku dhacay ama amar waxaasoo kale inaan la isaga tegin oo la iskugu mm-hmm. dulqaato gabdhaha mar waliba lama dhihi karo jirjilacan yihiin inta badan lama dhihi karo rag iyo dumar waxaa waaye dadka Eh, qofba si waay moogtaa mhm. way jiraan eh, rag ugu dulqaato dumarkooda dumar iyagana ugu dulqaadir laakiin daraasad la sameeyey adigu soo tijaabisay <laughs> aad aad eh, dakha galab wanaagsan qabiisiina isla maraynaa maxaa soo qabanaysaa waayahay markaan kaalimaha sugaanta ku laabanayna soo maha mhm. waayahay kaalimaha sugaanta haddii aan markaan dib u jilacno waxaan soo qabanayaa fanaanka king khaalid mid kamid ah heesaha uu ku luqeeyo you wadnahayga bidho naftan ku goydo goaydo miyaadu gaabeen ahiya ahiya <laughs> aad iyo aad saaxiibada waan filayaa in maaragta xusuus ay wada galeen waa mid kamid ah heesihii dhexe waxaa ku luqeynayay fanaanka aadka u codka macaan king khaalid aad iyo aad gacaala haweena mhm. sidaani galayo ciyaayii mhm. gargaaro gargaaro gacantayda saare deeqa ayaa ku gargaarahaya aad iyo aad ee eh, galab wanaagsan ayaan leeyahay saaxiibada mar kale barnaamijkeena galab wanaagsan ayay heestaasi qeyb ka ahayd gabagabadii barnaamijkana waan isla soo gaarnay ifraaxe aad iyo aad qaa dhammaan dhegeystayaashan waa mahad celineyna wanaagsan ay noola socdeen aad iyo aad waxaan leenahay aad baad u sharfan mhm. sidoo kale waan u mahad celinayaa galabta barnaamijka noo farsameynaya aad iyo aad qaa barnaamijkeena intaasay kusoo gabagabeyneyna balse heesta gabagabada maada kuu deynaya mase farsamo ayaan u deyneynaa farsamo yaqaanka ayaan u deynaynaa galabta waxaan leenahay heesta gabagabada adiga noo duq waa tahay intaa ku kulmi doono barnaamijkan midkiisa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo